bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd darsigani waa kii shanaad ee ka mida ah risaaladii fi laadaab fii cilmi اlbaxthi walmunaadara shalay waxaa inoo dambeysay wadiifat lmucallil oo aynu ka soo maray markuu ka jawaabhayo manciga manciga أما وظيفة المعلل فعلى التفصيل إما عند المناقضة فإثبات المقدمة الممنوعة بالدليل أو بالتنبيه عليها على المقدمة الممنوعة أو إبطال المعلل سنده سند المانع إن كان مساويا له أي للممنوع أما لنقيض الممنوع إذ منعه منع المعلل diido sanadka uu manciya mujarada can اdaliil غayru mufiidin ma anfacahayo mana u faa'iideynaya mucalilka waxba waxaa kaloo intaa u dheer aw ibaatu mudacaahu bidaliil aakhar intaasan shalay soo maray wa amaa cinda naqdi baynu joognaan u malay mise waan dhaafnay wa amaa cinda anaqdi fa nafyu shaahidi bay wadiifi soo noqonaysa shaahidka naqdiga inaad anfido bilmanci aad ku anfido aw ibaatu mudacaahu bidaliilin aakhara oo markaa ifxaam noqonaya ama idhaar lisabab noqonaya calaa tafsiili saabiq وأma وظيفة المعلل عinda المعاaرضة halkaasayna marka joognaa وأma وظيفة المعلل عinda المعاaرضة فالتacaرض لdليل المعاaرض إd يsير المعلل حيiنئذi كالسائل وبالcagس sidaasay marka noqonaysa marka la soo gaaro mucaarada la soo gaadho hawshu waa isbedeli saa'ilkii wuxuu isu bedelayaa mustadil iyo mucalil ninkii ahaa mustadil iyo mucalilna wuxuu isu bedelaya saail iyo maanic marka almucalil hunaa wuxuu qaadanayaa darajadii saailka wuxuuna ku dagaalamayaa saddex muxuu ahaayey waaxood ku dagaalami oo ah manciga soo marteen iyo naqdi iyo mucaarado aynu joogno cagsi baa dhacahay lanna mucaarado markaynu gaadhno ninkii saailka wuxuu leeyahay waxaan ma banaano amnacu ku gaabsan mahayo waxaan ma banaano iyo wuu banaan yahay buu sugi oo cagsa dacwa lmustadili ah idan fahuwa muddaci markan dacwadiisi daliil buu u sheegi idan mustadilki wuxuu qadanayaa kaalintii saa'ilka dacwadaa uu sheegtay saa'ilku iyo daliilkiisa waxa kaaga furan hawlihii horaan u furaa saa'il oo manci ah iyo naqdi iyo mucaarado sidaasuu sheekh ku yidhi wa ama wadiifat lmucallili cinda almucaarada fatacarudu way wadiifadiisu waa inuu u banbaxo lidaliili اlmucaaridi ay lidaliili saa'il اlmuctarid saa'ilkii muctaridka ahaa daliilkiisii wanaad ka jawaabto ayb matalan shaafici baa tiri waxaa tiri biyahan waa hada almaau najisun lianna waa maxay waa maaun duuna alqollatayni xallat fiihi najaasatun wakulu maain kaana kadalika najis waa maaliki wuxuu ku yihi laa usalim laa usalim hadduu yidhahda saa'ilkii leedahay waa manci buu marahaya ama xadiidku qolotayn buu farta geliyoo duray waa naqdun fi daliil ama mucaaradu keenay oo bushi kalu keenay markay mucaarado timaado wuu isbedeli ninkii saa'ilka waa maalik wuxuu ku dhihi tahuur wey biyo hada alma aladi huwa dun qolatayn aladi xalat fihi laysa binajisin bal huwa aahir bal huwa aahirun hadduu yidhi saalka muxuu isu bedelay waa mudaci mustadil ah wاdaliilu calayhi qowluhu sal ly slam almaau طahuuru laa yunajisuhu shay idan biyahan yarna waa biyo ay nijaasa ku dhacday welina aan isbedelin marka ama qollatayn ha noqdeen ama ha ka yaraadeen ama ha ka bateen ma nijaasoobaya ilaa bاtagayur tagayurkuna waxay u keenoon usoo istinooday bidaliil ijmac buu kuleeyay maca salama idan maalikigii horaan saa'il ahaa wuxuu isu bedelay mujiib iyo mustadil iyo mucallil buu isku bedelay mar hadduu saa'ilkii mucallil kugu noqday aduu xad gashaa godkii saa'ilka ku jiri jiray marka manci baa kuu ballaaban oo waxaa kuu bilaaban naqdi oo mucaarado ayib haddaad adu markaa mucaarado tagto mucallilkii saa'il ka soo guuray dibbu haddana wuxuu noqon hayaa saail baa ugu noqonaya markuu intaa inaad waa iska dhib yarta ma dhibado fawadiifatu waxaa wey atacarudu inuu u bambaxo lidaliili mucaaridi id yasiiru wuxuu noqonayaa almucallilu ninkii mucallilka ee mustadilka xiina idin markay mucaarado timaado kasaa'ili saa'ilkiibuu lamid noqon fayajuuzu lahu lmancu wاlnaqdu wاlmucaaradatu wa bilcagsi cagsiga u ka hadi markaad adugu door qaato ood mucaarada soo gaadho ninkii mucallil ah wuxuu u noqon haddana saa'il bushba ku bilaaba daliilkaadi si un kolba nina mucaarad u noqon mucallil nina noqon muxuu aha saa'il waa cinda almucaarada faqad u noqon hayo midkiin habsoomahaya oo daliilo ka dhammaan fatantahi lmunaadara warka waa inta waxaa loo jeeda waa bilcagsi waxaa u bannaan oo tii horan waad keensan labadii labadii horeynu soo maray ee manciga iyo naqdiga ku jiray waxaa kaloo u banaan ibaat mudacaahu bidaliilin aakhara ayadna meesha way ku jirtaa walahu ayib lilmucalili ee xilligan saail noqonay an yuhbita dacwaahu aw mudacaahu bidaliilin aakhar tafsiilka aad shalay soo maraa kugu jiro haddii daliilka aad ka guurto uu yahay khafi ama akfa ood u guurtay lidaliilin adhar waajlaa markaa laa ba'sa haddii laakiin daliilka hore aad dhaqaajin weydayba ood markaa intiqaal samaysay fa anta mufxamun aw munqaicun uma ina man yakun intaa wa iska dhibirta waxba hadda ku noqon mayno waa iska basiid baan u malay cashirka galabta inaan dhameeyaan ku tala jira insha allahu tacaala uma ina man yakunu bisadadi tacliili qad laa yakunu mudaciyan bal yakunu naaqilan can اlgayri falaa yatawajahu calayhi اlmancu bal yuطlabu minhu tasixu الnaqli faqat sheekhu wuxuu ihi intaa kadib uma intaa kadib ina man yakunu ruuxa ahaanaya bisadadi tacliil ay fi naaxiyati الtacliil asadadu الnaaxiya wاlqasdu wاlqubala iyuu noqdaa sadadku waa taqaanaa de fulan bisadadi fulan yani muqaabila fulan hada اlmasjidu bisadadi beyti kada daari kada alsadad yakunu الnaaxiya ay اljiha wayakunu اlqasd ana fi sadadi kada ay fi qasdi wa fi shuruuci kada baad ujeeda marna waxay noqotaa qubaaladii kasoo horjeedka bay noqotaa iyo qibaalada waxaa tidhahdaba marka hunaa waxaa inoo munaasaba in la yidhaahdo jihad iyo nax laga naaxiyo laga dhigo ama laga dhigo qasad ninka tacliil doonaya ama ninka jihada iyo naaxiyadii iyo kaalintii tacliilka qaateen mucalilka labada macnaba waa waarid ayib uma ina man yakunu bisadi tacliili qad laa yakunu mudaciyan inuusan mudaci ahayn baaba laga yaabaa khulaasadaa shalaad soo marteen hadda aniga sharcigaan baanaan umalinaya kamaa sabaqa maxamed waxay u daran tahay ardayga kamaasa yatina wadaadkay dhibtaabay dheh qad laa yakunu muddaciyan ay qad laa yakunu munshian munshian ayib bal yakunu naaqilan nin wax soo guurinayu noqon karaa can ilgayri markaa wuxuu soo guurin ama dacwo ha noqoto ama daliil ha noqdo ayb wuxuu soo guurinayo markaa ama tacriif ha noqdo ama lafdi ha noqdo ama dacwo ha noqoto adu kala qaad ma laha inuusan wax sheeganayn oo anaa qaba uusan lahayn baa laga yaaba oo uu yahay naaqil fulan baa sidaa qaba ah hadday tahay manci ma socdo falaa yatawajahu calayhi cala annaaqili almancu waxaad soo gurisay waan diidaa lama dhihi iyo laa usalim ma taalla meesha waxaad ka rabtaa keliya tascu naqli falaa yatawajahu ku jeedsan gar loogu yeelan maayo w calayhi cala annaaqili almancu bal yulabu minhu min anaaqili waxaa laga dalbahayaa tasxiixu naqli manquulka ay tasciil manquul baa loo jeeda waa min baab idlaaq lmasdr wa iradat mafcuul waxaad jirteen almuhim tasciil naqli inuu manquulka saxiix yeelo u masdarkiisi sheego ama kitaabkiisi ama meeshu ku yaalla uu farta inoo saaraa laga rabaa faqa faqad hunaa tafsiil baa ku jira shalaad soo marteen naaqilka laba ah multazimun lisixati maa naqala iyo hayru multazim sheekh wuxuu ka hadlay hayru multazim buu ka hadlay hada ladii dakarnaahu ariiqu munaadara bushee inta aan soo sheegnay waa qaabkii iyo weygii jidkii loo doodi lahaa hada ladii dakarnaahu min alwadaaif wey wadiifat saa'il wadiifat lmucallil oo aad qaabka loo doodo waa sidaa bui jidka loo doodo marka munaadaradii wadaadda marka lasoo gabagaba waxay kusoo ururiyaan wadaaifta ka dhiga keliya alictiraadaat waljub oo dhan kusoo ururiya almanc walmucaarada doodoo dhan iyo ictiraad oo dhan wuxuu kusoo urursadaa wadaadda waxay qabaan almancu wاlmucaarada lanna naqdigu waa manci hadduu noqon waa mucaarado ayib daliilkana inuu saxiiya unbaad diidan tahay bushi baad ku keentay waxaad leedahay daliilkaada takhalafa fi suurati kada fahuwa hayru hayru muطarib ayib asagii baan haynaa naqdi waa inagu soo mara waa ibdaa اlcila biduuni اlmacluul wujuud اdaliili biduuni اlmadluul wujuud اlxaddi biduuni اlmaxduud waa in la hayo daliilkii ciladii xadkii iyo tacriifkii aan la haynin midhihiisi meel ka mida fii suwari min الsuwar fii maadati min amawaad fii masalati min almasaa'il wa cagsigan waxaynu soo nidhi waa maxay waa wujuud اlxukmi waa wujuud اlxukmi aw اlmacluuli aw اadi aw اlmaxduudi biduun adiladii cililka marka la waayo axkaamtana ay joogaan cagsi baa la yidhahdaa haddii adiladii cililki joogaan xukmna la waayo fii suura min asuwar naqdi baa la yidhahdaa idan waynu soo sheegnay alcagsu wuxuu cilo ku noqdaa fi اlxuduudi alcagsu waa qadxun waana qaadixi fi baabi اlxuduud watacriifaat lianna sharط اlxadi an yakuna jaamican maanican ayb amaa cagsu waxaynu soo sheegay inuusan ahayn qadxun fi اladilati wاlcilali lianna waxaa banaan hal shay iyo hal xugum iyo hal madluul in lagu sugo biakara min adila min baabi tawaarud اladilati calى xukmi waaxidin ayb wakadalika waxaa banaan ihbaat اlxukmi akara min cilatayn marka alcaksu laysa qadxan fi baab اladilة واlcilal wainama huwa qaadixun fi baabi اlxuduudi watacriifaat naqdigii markaynu soo marra waxaynu nidhi annaqdu waa qaadixun jumlaة watafsiila fi baabi اlmunaadara wاlmantiq marka la joogo laakiin fi baab usuul اlfiqhi wاlaxkaam الsharciya cilada naqdigu ku yimid hadday cila mansuusa tahay annaqdu laysa biqaadixin lanna maxaa banaan تksiiص العilة كama يجuuز تksiiص اللفظ الcاam ciladu mansuusada ah waa ka nasin caami macnawiy nas caama wey lakinha macnawiya meesha naska caamku asagu lafdi yahay aydna waa daliil caama macnawi ah faإida warada التkhsiiص في الأdilaة الlafdiyaة الcaamة yarid التkhsiiص في الأdilaة الcaamaة الmacnawiya الmansuuصة markay laakiin ciladu mustanbato tahay fanaqdu waa qaadixun cala araajixi min aqwaali ahli cilmi fi usuul khulaasadaa yartaa waynu soo maraysaan aan lagu khaldamin almuhim qolyaha waxay dheheen ictiraadaad oo dhan iyo munaadar o dhan waxay u laabataa almanc wadaaifadu sumayn mar dhan mancun wa naqdun wa mucaarada imaan baa warka noo soo gaabsho waxay idhaahdeen waxay ku urursan kartaa almancu wاlmucaarada niman baa waxay dhahdeen waxaaso dhan warbadnin weeye khulaasadu waa almancu waxo dhan manci wey markaad daliilkayga daliil ku bushinayso oo wixii anugu aan idhi waa xaaraan waa xalaal maxaad diidan tahay warkaan o dhan baad wa fa way fahanteen baan balay ayib haddaan daliilkii bushiyo oon ku keeno mxuu aha takhalluf ama istilzaamu fasaadin ilaa aakhirihi maxaan diidanahay sixat daliil sixat daliil baan mancinhaya idan waxay dhan doodoo dhan ku urursanaysaa man almancu laakiin si eh, wadaa'ifta kugu kala baxaan fahamkuna u yar ilaa markaad aad qaan gadhaada isku xishan doone hadda ha kuu kala joogto saddexdaa oo <laughs> manci iyo naqdi iyo mucaarada ha kuu kala joogto alkasb maxaynu kusoo sheegnay alkasb iyo af soomaaliya carabiga iga daaye arabiga carabiga nimaan baasha fahansanen baa ku dhuunta af soomaali baan rabaa haye shee cumar ha markaa dambe ad fiicanta marka hore waad ka tiday adaad fiican tahay ninkii eh, muxuu ahaye asagu eh, difaaca ku jiray ee eh, xukumka sheeganay oon weli oo mucalilka loo yaqaan oon weli daliil sheegin inaad wax daliishata wey oo tirahda laa usalimu liana allaha yaquul aad ka sii dayso marka waxaad qaadatood boobtay kaalinta uu lahaa mucalilka idan alqasbu waa wadiifatun غayru muwajahatin aw marduuda fi cilmi اmunaadara waxaynu soo maray almukaabara maxaad ku tidhahdeen mukaabara waa maay mukaabaradu laba nooc bay noqotaa inaad shay badiiho daruuri oo dood u baahnayn aad ka muranto iyo jaxdu lxaqi bacda tabayuni xaqi oo cada inaad tiraa diiday kitaabaa la diiday baa ka adag ba caamadu kitaabaa la diiday baa ka adag ma waxay hayaan mise hadii la sameey wixii dhici lahaa wey maadaama kitaabka asagoo awood isku difaac usan lahayn inuu tol hela mooye ayaw maay kula taha adugu baan sheegi adaan kula hadlahayaa <laughs> almuhim eh, xaqu bacda uu kuu cadaada haddaad inkirto mukaabaraa la yidhahdaa haddaad musallamaad iyo badiihiyaad ka murantana waa maxay waa mukaabaro yujaadiluunaka fi اlxaqi bacda ma tabayan wax la ogolyahay ma aha annaqd maqsuur wax faaiid u leh shay faaiid u leh inaad goyso weeye ninka mustadilka hawsha uu diyaarsaday uu qotonshay baa wax shay muhiim u oo athar ku lahaa fi fi dacwa baad goyso naqdu maqsuur ma wadiifa maqbula mase mardudo haddaan gooyo alfaadii mucalilka lafdi kamida aan jaro oo wax faa'iida aan lahayn maxaa loo yaqaanaa waa naqdi maqsuura maqbuula lan maaa lagu waa l ixtiraasku wuxuu ahaa lafdi faa'iido u leh ayib mucalilka haddii aan goy lafdi aan faa'iido u lahayn waa iska maqsuur maqbuula dhib ma laha ayib ku dhaha alcaalamu xaadid liannahu aharu lqadiimi wa mustanidun ilayhi oon hadhow anugu markaan la doodahay aan mustanidun ilayhi gooyo ma naqdi maksuurho marduuda ah, mise waa maqbuul waa maqbuul mustanidun ilayhi aharu lqadiim waa isku mid marka lafdi aan maclanahay hadaad goyso ikhtisaaran wa ijaazan waa naqdun maksuurun maqbuul laakiin waa naqd lmashhuurna ka horaa la yihahdaa intaa waynu soo dhamaynay ilata sheekhu wuxu uhi wa ama maaaluha maaalu lmunaadara munaadaro ujeedaa laga lahaa maxay ahayd xaqu in lagu caddeeyo almunaadara waa wasiila iqnaaciya waa wasiila liidhaari اlxaq wa taqriiri اlxaqaa'iq ee ujeeddo maaha maqsuudo ah waa ariiq iyo jid aynu marayno saynu shay xaqa u sugno liixqaaqi اlxaqi wa ibطaali اlbaطil ee ma ahan shay maqsuuda marka yaan dooda laga dhiginin yaan laga dhigin wax maqsad ah walidalika alimaam ibn اlxambali fi kitaabi istikhraaj اljidaali min alqur'an اlkariim wuxuu yihi lafdu اljadali asaga iyo tasaariiftiisuba waxay ku soo horeen fi kitaab illah labaatan iyo sagaal mawdic buu labaatan iyo sagaal meelood min suurati اlbaqara ila suurati اlmujaadila labaatan iyo sagaalkan meelood saddex meelood mooyeen inta kale aljadalu fi lkitaab waa madmuumun idan hayru maxmuud marka baashay sida u aragtay in labaatan iyo sagaal saddex ka jar labaatan iyo lix udcu ilaa sabiili rabbika biاlxikmati wاlmawcidati اlxasanati wajaadilhum bilati hiya axsan ko walaa tujaadilu ahla kitaabi ila bilatii hiya axsan ta saddexaad qad samica allahu qowla alatii tujaadiluka fii zawjiha saddexdaas ayaa banaanka u baxday inaysan madmuum ahayn meelo kaloo lafduljadal aada u qaadan inuu yahay calaa siyaaqi lmadxi loo jeediyey yay madmuum ku fasirayaan wadaaduhu si kastaba noqotee waxaa waye lafd jadalka waa in la yareeyo jadalka waa in la yareeyo oo aan maqsuud laga dhiganin wasiilo hadday baahi keento markay baahidu timaadana usluubtii aadaabkeedii la maro sheekhu wuxu uhi wa ama maaaluha meeshay ku intoon ay ku dhammaan gebagabada doodu fahwa annahu laa yakhluu ima an yacjiza almucallilu can iqaamati اdaliili calaa muddacahu wayaskuta fadalika huwa alifxaam wuxuu ihi fahwa waxaa weeye annahu laa yakhlu اlamr arrinku kama marhno dooda maalkeda markaynu ka hadlayno xaaladu kama marnaanaysa ima an yacjiza almucallilu daliishado inuu ka cajizo can iqaamati daliili daliilkiisu inuu istaajiyo qotansho calaa mudacahu wuxuu sheeganaya uu dul istaajiyay daliilkiisi wuu kari waayo oo wayaskuto uu aamuso markaa intuu weli murmahaye wax sheegsheeghayo waa inu gaadinaynaa laakiin marku aad inaad boobtaan lama rabo ruuxa tirahda way kaa dhamaatay waxa kugu dhacay ma ujeedaa ood irfaa u qaado iska suu ruux wiiisa ha wato adugu ha degdegin nin waxbaba maad unoqon adugu nin cararahi oo ka baqay in laga daba yimaado oo wadaadka waxyaaba kale uu soo qufta jeebabkiisa iyo meelaha waxba ha ka cabsana iska sug ayib fadalika midka asaga huwa alifxaamu alifxaamu waa maxay waa lilmucallili min asaa'il ifxaamku marka waa maxay waa hawl ka timid saa'ilka waxayna ku dhacaysaa mucallilka wa yusama alinqiaac inqiaacna waa la yidhaahdaa marka waa inqiaacu اlmustadili biاlmanci wاlnaqdi wاlmucaarada aamusiin un wey aamusiin ama ka gerhelid saan wey kolley ma dhib male afgurin qolyaa dhihi jiray in lagu afguriyo ilaa runtu hadlahayo wuu tarmahayaa wuuna dhalahayaa ah, ama caana ka socdaiyo nacfi lagu aamisiyo waa maxay lagu guri afgurin bay xerto ayagu iska dhaan laakin dhiba ma laha waa lagu aamisiyo dooda ay kaa dhamaato wa yusama alinqiaac inqiacna waa la waana inqiaac mustadili mustadilko joogsado habsoomo istaaga weeye muxuuna ku istaagay biwasiila aw biwadiifati almanci wاlnaqdi wاlmucaarada warku waa intaas aw amase yacjiz asaa'ilu saa'ilkiibaa yaa isaguna ka cajizahay ka tabarbeelaya can itacarudi inuu u banbaxoo bushiyo lahu e lilmucallil ama mustadilkii ama mxuu ahaay adiladiisi ayb wdalika ban yntahiya daliil اmucallil ilى muqadimaةi daruuriyaة اlqabuuli aw musalamaةi cinda الsaa'ili wadalika huwa اlilzaam war iska kooban weeye wuxuu ihi waa cajziga saa'ilkuna wuxuu ku imanayaa inaad awoodi wey inaad u bambaxdo adiladii mucalilkii mustadilka uu la yimid aad ka jawaabi weydo bimacnaa aad weerari weydo biاlmanci wاlnaqdi wاlmucaarada ban yntahiya daliil mucalili mucalilka daliilkiisaba wuxuu gaadho ku gabagabay si loo taxriirinay ilan taxriir baa meeshan socda usuul fiqigu laba arrimood baa lagu bartaa usuul fiqigu waxaa lagu bartaa taqriiru اadila sharciya bisharaaiiha fi اlusul daliilka sharciga inaad qotomiso ood caddayso inuu daliil yahay ku caddayso bilqawaaniin alusuuliya ijmaacu inuu xujo yahay qiyaasku inuu daliil sharci yahay qowlu saxaabi ila aakhirihi ama adila muttafaqa ha noqoto ama mukhtalaf bayaanu wujuuhi dilaalatiha ama istidlaalkeedana qaabkay daliilkan u tusahaya muddaciga muddacaha ama dacwada ama xukumka waxaa lagu bartaa aljadal usuul taqriirun taqriiru lxujiya iyo iyo kownu daliili xujatan fi hadi aljuziya almutanaasaca fiiha aan isku hayno jadal usuuligaa lagu bartaa ayadu marka munadaad aynu ku jiro waxay khusaysaa qaybta dambe taqriirka ah qaybta dambe taxriir istidlaalka ah ayay khusaysaa wayna ka guda ballaahan tahay marka ihbaat iyo wa ihbaatu dalaalati cala lmaqsuud labadaa rugni keliya usul fiqi ku taagan yahay adiladaa lagu bari marka hore iyadoo kuusan marka meel lagu dhigo siday wax kuu tusta haddana daba yaalla cumuum iyo khusuus iyo amar iyo nahyi iyo naski iyo hawlaha la geli hawlahaaso dhan waxay u shaqaynayaan sidii eh, loo daliishan lahaa waxna kuu tusi lahaayeen meelaha loo baahan yahayna loo gelin lahaa minana looga eh, mxu dhashan lahaa marka almunaadara baabkaasay khusaysaa baabkan dambe ayay khusaysaa munaadara kuu mayso kownu kada kada daliila eh, aw xuja sharciya ayib ban yntahi daliil mucalil ilaa muqadimatin buu ku intihooday daruuriyatin muqadima daruuriya yani waa muqadima musalama dacwa musalam uu ama daliilkiiba wuxuu noqo daliil xoog badan oo muqadimada lagu sheegay ma aha almuqadima almaqsuuda hunaa wa annatiija hunaa almuqadim she wuxuu uga jeedaa natiiju ujeedaa daruuriya bimacnaa aan u baahnayn fikir iyo ixtijaaj oo nin walba inuu salima ay ku qasban yahay daruuriyat اlqabuul in la aqbal ay waajib tahay min aلsaa'ili wاlmucallili wa min gayrihima aw ama waxay hawshu gaadhay xukumkii natiijadii نتيجة مسلمة عند السائل وقد لا تكون ضرورية bal daniya waxay gaadho waxaynu isla ogolahay dhiraandhiri si loo wada lowd warkusoo intaa un ma ahaa miyaa diidantahay ma diidani haddeyna kala wada weeye haddii iyadoo daruuriyo ah oo badiyaha diidana mukaabir baa tahay marka mukaabir ayaa tahay mushaaqib baad markaa noqonaysa wadalika huwa alilzaamu kaasna waxaa la yihahdaa ilzaam ku dhejin ama ku qasbid ama muquunin lagu muquuniyo ogolaysiin lagu ogolaysiyo waxaa diidanayd si doonaa noqotay ilzaam macne waad fahmaysaa ilzaamku waxay ka imanaysaa marka waa min almucallili lisaa'ili mucallilka ka imanaysa saa'ilkiina ku dhacaysa fa idin marka ilzaam iyo ifxaam la gaadho inay wada kulmaan qasab maha adaa noqon ama ninkana wuxuu noqonaya mulzam inaad markaan wadamxuu eh, ahaay eh, idinku wada dhacdo qasab ma ah ayib fa xiinaidin tantahi lmunaadara marka ya baabu tanaaqud baabu tanaaqud marka la ilzaamka madaahibta madaahibta marka la way imanaysa marka laga hadlo eh, naqdiga markuu yahay waa sax laakinahu waa munaafin aw munaaqidin limadhabika way iman kartaa labadalaban ba ku dhacdo leanna waxaanu aanan iltizaamaynin baan kugu burin karaa ku ilsaamin karaa fa xiina tantahi lmunaadara markaa munaadaradii baa dhammaan id laa qudrata lahumaa awood ooma sugnaanin labadooda mucali iyo saail calaa iqaamati xilkooda inay sii wataan ilaa laa ilaa nihaaya dhammaad la inaan maanta nu murano sidii ciidan dab la saare darooriyano iska socto ushu ma baasho way nihaayo gaadho maqsuud baa laga lahaa maqsuudka hadii la gaadhay waa in la gabagabeeyo id laa qudrata lahma lisal wاlmucalili calى iqaamati wadaaifihima wadiifatayhima bacd nusakh baa dhigahaya hawshu inay iska sii socoto uun markaa lama ogolo wey waa inay meel kusoo ima alifxaamu wa ima alilzaam idan bacdama xaq uu cadaaday bimuqadimatin daruuriya uu gaadhay natiija ama musallama uu gaadhay sida muranka dambe sii murto waxaa loo yaqaana asafsata asafsata la yihahdaa falaa yajuuzu lmunaadaratu maca ahli safsata af shimbireed maku baraawoy sofistai baa la yidhaha ninka waxaa iska wata waa almunkir lilxaqaa'iq war waxan waa iska caddahay diidaybu iska leeyahay marka in la geeyo marka meelahaas dadka lagu daaweeyo ama loo saaro muxuu ahay qolyihii dadka calacalaha ka garaac jira loo dhiibo xal kale ma lahaad war hadalku waa wasiila iqnaaciya wixii kuu sheegnay ku fahansiina intaa ka badan caamiga somal hebel hadii lagu dili jira anigu ku dili ma hadii wax lagu sheegi jirayna kuu sheegay buuri waa war cad ilaahay muxuu ihi markii la kari waayo kufaaru qurayshi iyo wixii la halmaan xaq in loo cadeeyo aqul ilxaqu min rabbikum he waa muqaadima daruuriyay hawshu gaadhay marka muran kasii dambeeya macna mala faraha laga qaaday faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur wey xukumka aakhara wey adduunka laga hadlay ama aakhara waciid culus iyo cadaab baa sugay adduunka laftirkiisu intaan la tashriicinin inay taa laga yaabaa la xisaabtankii gaalala xisaabtadaay marka si kastaba noqotee xaqu bacda maa uu cadaaday haddaad fa anta sofistaa'iyun wa ahlu safsatatin falaa munaadarata fi macak khayrba mala waa warka intaa lagu gaabiyo xataa markaa doodii bilowda haddaad aragta ninku inuusan xaqaba qaadanayn iyadoo nataa'ijba la gaadhin iskaga insaxaab iska soo gebagabee leanna waa juhuud bashari ah oo iyo daaqadaad iskaga ciyaarayso maqsuudku aduu inaad waxna aaminsantaha oo agtada xaq aad ku taaganta waa is ogeyn aakhare meel rabbi ku geeyaba ninkan walaalkaa ah baad uga baqaysay inuu waxa ku dhinto ama balaayada inu aaminsan yahay isaga badbaadi waxtasib fiihi baad lahayd kana ajir gurubsa xoogu ajar ka hel hadduuba kugu xumeeyo qaliinka u rogay baash oo indha caddeeyey waxbaa kusii luguna faraha ka qaad ayib sheekhu kusoo dhameeyey marka wadaaifti iyo natiija iyo meeshay ku biyo shuban ama ku gabagubay munaadaro aadaabtiiba inoo dambaysiiyey aadaab lmunaadara aad bay u badan tahay akhlaaqda anshiga wey m waxna wax gar ah waxna wax haboon shayga haboon isluubkii anshiga haboone in lagu dhaqmo loo baahan yahay min almutanaadirayn say doodoodu si sahlan oo macquul ugu socoto midhihii looga baahnana ay u dhaliso aadaab iyo akhlaaq baa loogu talagalay adaabtooda way badanta wadaadu way badiyeen aragga waa laakiin sheekhu sagaal adaab buu ka doortay sagaalkii adaab uu sheegay baan sheekhu dareerayna wixii kale mabsuuطaadka ama mutawalaadka ka raadsada wa ama aadaabu lmunaadarati munaadarada iyo dooda akhlaaqdeedu iyo usluubkeedu fa hiya tiscatu aadaabin sagaal waxaa weeye bacdu nusq fa hiya tiscatu aadaabin dhigahay naska muxaqaqana muqaabalkana waa idinku qorantay hoosteeda ayb sagaal adab weeye sagaal dhaqan akhlaaq usluub alawal ka koobaad weeye annahu yanbaqii waxaa u habboon lilmunaadiri ku habboon u qalama an yaxtariza inuu iska ilaaliyo munaadirka munaadir baa lagu yidhi munaadir hadda waxaa soo wadagelhaya mucallil iyo saail ayb can ilijaazi gaabinta la gaabiyo lafdi gaaban oo macno guda ballaadhan wata aliijaazu waa wadiifatu maxmuuda fi baabi اlbalaaqa hayru maxmuuda fi baabi اlmunaadara ayib balaaqa markaan joognay iijaazku waa usluub min asaaliib اlcarab oo weliba aada u qiimo badan fii mawdici hadduu dhaco ayib waa lafdi kooban oo yar macaani badanna xambaaranay ta'diyatu lafdin qaliili bimacna kaiir bimacaani kaiira waa loo baahan yahay iijaazku waa maxmuud fi baab اlbalaaga wاlbayaan culum اlmacaani laakiin hunaa maadaama wax bastin iyo faahfaahin iyo qancin iyo ruuxa inaad qalbigiisa gaadha aad doonayso dabiin far waaweyn baa wax loogu dhigaa wey warka waa fahmaysaan baa ila tahay iijaazku marka madmuum maaha fi kuli mawdicin waa inaad iska ilaalisa can iliijaazi hadalkoo la kokoobo la ururiyo ayib wa can ilidnaabi isagoo la badiyo labaduba hadal darooriyan oo macno badan lahayn ayib iyo hadal kooban oo urursan o ay adag tahay nin faahima ah mooyeenba oo daka inuu fahmo lama baahno mutawasit ayib walitnaabu fi baabi اlmacaani asna waa usluub xasan ah fii baabi اlmacaani waa usluub xasan ah ayib weliba inaabka meelaha looga baahan yahay khuabka oo kale meelaha khuabka iyo maqaamu tacliim marka la joogo iyo waa fiican yahay laakiin hunaa maadaama aanu rabno inaan ruuxa wax fahansiino faahfaahintaa zaaidka waxaa laga yaaba macnihi inay dhumiso macnihi inay dhumiso un geel dida oo tiri xaraan ka qaba inuu kaa noqdaa laga yaaba ayib macnihii maqsuudkaad rabta haddaad toban lafdi kusii dayso waacani kada wa kada wa kada oo labaatan lafdi bimacna waxaad kusii dayso keen qabtaa inaan ku waraa laga yaabaa marka iisoo koob hadalka koobid aan aan gaadhsiisanan iijaaskii mukhilka ah ayb haadaa huwa waa adabkii koobaad haddalaan cidhiidhiyanayn xaggana baahsanayn baa lagaa rabaa way fahanteen bayla tahay ayib wuxuu ihi sayidku masale gaab wuxuu kaa ridaa marin cidhiidhiyooni markuu ishayen wadaadihii wuxuu i masale gaab yani markuu halgankii bilaabay ee soomaaliya la xisaabtamay ee ingiriis iyo mxuu ahaa isoo qabo talyaani iyo xabashi iyo ay kala baxeen qolyihii daarood reerkan hawaysma u soo gaadhin ayuu wadaaddaa kacay fuqho axkaanley kutublasoo kala baxay oo kitaabkan xaggee jira markuu waddanka la qabsanayay aad la ordaysaan iyo abaaxadahan aad wadataan xaggee jirtay ayib marka gabay dheer buu tiri waxaan ka xusuustaa <laughs> masalagaag wuxuu kaa ridaa marin cidhiiryoon meel cidhiidh kugu riix ma banaana laa ma soconayso warba waa waasice bal xagga dha fiir maya marka hawl culus wey marka almuhim waxaan ujeedaa hadal cidhiiryoonna lama rabo muhiimadu mid baahsanoo macnihi dhumiyana lama doonayo haadaa waa eh, usluubki iyo adabti kooba waxaa kaloo haboon inuu ka dheeraado wayanbaqi an yajtaniba bay ka dhigan tahay an isticmaali alfaad اlariiba fi lbaxi alfaada macnaheedu ariibka yahay inaad ka dheeraato can isticmaali alfaad alfaad inaad adeegsato ood macaanida ku gudato alfaadi alariibati macnaheedu uu ariibka ahaa ee dadka aysan wada fahmi karin ayib ama qaamuus iyo kaaga bahan inaad fiiriso waa hawl adag wey alfaada ariibka ah ama fi isticmaal ha noqoto ariiba ama fi lwadciba ha noqote adugu waxaa weeye alfaada ariibka ah ee isticmaalkooda dhif dhifka uu yahay dadka badankoodna aysan fahmi karin ka fogo ayib adoo marka koonfur jooga haddaad tira dinad baa soo gashay dinad ree koonfureed baa dinad fahmay dinad ma taqaanaa yaanyuur wey bisad yaanyuur bisadii bukulaal wey marka kolba wadcigay ku xidhan tahay ayib qolyaha qaarkood bashay yidhaahdaa basho soo ma taqaanaa idan lafdi ariiba waxaa isticmaali kafo yaanyuur iyo bisad iyo bukulaal iyo dinnad iyo basho iyo magac badan bay leedahay ayib ya yaanyuur anaga dhankaas hadda un gobolahaas ogaadanya lagu magacaabo waxaan yaanyuuran ba lagama yaqaan <laughs> <laughs> dhib malha dhib malha wixii doona caansanaada ilmihii lafdi hariiba ah ka fogaada usluubka saddexaad wa can illafdi almujmali lafdi aan macnihiisu caddayn lafdi kii horu daba socdaan filaya wa can isticmaali lafdi lmujmali mujmali lafdigii aan macnihiisu caddayn asna wa inaad ka fogaato lanno hadhow intaan macna anuu ka fahman lafdiga ayaan ku dhagahaya kaasaan ka dooday hadhow baa dhib maba jeedinba waa lax baa lagaa yidhi marka waa isku dhamaa mee cidlaan ku baaba'ahaya marka lafdi mujmal ha isticmaali waxaa tihi almuطalaqatu tactadu bialaati quru quruguna marka dee waa lafdi mushtara eh mushtarakun waa min almujmal sida raajixe keed ujeeda ma athaarba mase waaxayd lafdi mujmala ka fogow haddaad heli karto lafdi ضد المجمل waa maxay mubayan ayb lafdiga banaanka yaala hadaad heli karta waxba ha ku leexanin waxaaso dhawood addu waxay kugu dejinayaan waxa ku urura hana la isfahmo doodana si wanagsan ha u socoto walaa ba'sa intaan adaabta kuma jirto horaan baynu soo hormarina walaa ba'sa iyo labadaa la ba'say uu sheekhu keenay waa masaa'il kii hore ee munaadaro dood bilowgeediba bayay ku saabsan tahay walaa ba'sa dhib ma laha weeye bilistifsaari dhib kuma jira inaad eray aad fahmi weyda aad tiraade bal iyo caddee ayib iyo caddee waxay ayagu ku mithaaliyaan lafdiga mujmalkaoo kale lafdiga mujmalkaoo kale quriga hadda soo shana lagu mithaaliyaa lafdiga hariibka ah dinaad haddaan kaa daaya laa yaxilu siidu baa tiri laa aklu siidi bisiin laa bisaad asiid fi lua carab ragga waaweyn baa garanaya waa bahalkan yeyga yayda ama yaygabaa dibigaa layihaha seed idan idan waxaa seed muxuu ahaa seedku seed asayd miyaad ujeedaa maya seed baan kaa idhi war sayd de maya waxaas o dhan dhibka maxaa ku geliyey bar hore iskaga leexo laa yaxillu aklu dibi iska dhe aan isla fahanne marka waxaa weeye wadaadu way kusoo urusheen walaa basa dhib malaha bilistifsaari in wax la cadayso alab istifsaar min alfasri wahuwa alab lkashf walbayaan cadayn hadalkan ima cadey i cadey inaan ku dhaha dhib malaha laha bilowgii horebaad khudbadii koobaad m tii labaad mise tii saddexaad bay ahayd alkhudba athaniya labaad bay ahayd istifsaarka waxaad dalbi kartaa marka lafdigu uu ku jiro ijmaal ama uu ku jirto haraabo ama ay ku jirto ixtimaal lafdigu iska cad maxaad oga jeedaa waa tacanud ha ku khaldami walaa ba'sa bilistifsaar cinda wujuud اlاxtimaali aw اlijmaali aw اlgharaaba wey haddii laakiin lafdi cad oo waadixa aan isticmaalo oo tiraad maxaad oga jeedaa waa tacanud laa yuqbal fi lmunaadaraat waa madax adayg isdhariijin wey taa lama ogol wuxuu kaloo ka fogaanhayaa wa can اdakli qabla اlfahmi walaa ba'sa biاlاstifsaari laysa min min alaadaab ayib waa wax uu saa'ilku xaq u leeyahay oo bilowga horena kusoo maray wuxuu kaloo ka fogaanhayaa can idakli inuu galo hadalkii qabla alfahmi asagoon fahmin uu ka hadlaba